alxamdu لله asalaatu والسلام calaa rasuuli illahi sala allahu عليه wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam السلام calaykum wraxmat ullah weli waxaynu ku jiraa kitaabu salaa gaar ahaan soo jiray salaat aljamaaca walimaama imaamka iyo sifooyinkiisa salaada jamcana waynu soo aragnay markaa jamci wuxuu ka mid yahay min shacaa'ir in masaajidada salaadaha lagu ogo oo rasuulka alay slat slam markuu magaalada madiina tegay markii koobaad wixii uu sameeyey masaajid bu ahaa soo maha marka waxay kutusaysaa masaajidku si muhiim yahay iyo salaadu siay muhiim u tahay markii di qofkii loo xulayo iyo qofka imaamka ahi inuu noqdo nin qof mas-uulahoo dadkii xaaladooda la socon karaya qur-aankii la socon karaya dadkii la soconaya aad inay muhiim u tahay qadiyadaasi oo cibaadada uu dadaal badan ku bixiyo waxaynu soo soo aragnay ana salaata laysat shardan lisixati ana aljamaacata laysat shardan lisixati asalaa inaanay jamaacadu shardi u ahayn sixati salaa waay وعn abi bkrةa radي الlه عnه أنه اnتahى ilى النabiyi slى الlه عليه وsلم وhuwa raakicu farakca qabla an yasila ilى الصف faqala lahu النabiyu slى الlه عليه وsلم zadka الlah xirسا وla tcd rawah الbخariي وزawd abu dawud فيh farakca duna الصف ثuma masha ilى الصف وعn abi bakrata nufeyc بن الxariث الthaqفي magaciisa nufeyc بن الxariث ayaa la odhan jiray annahu saxaabigaasi intahaa wuxuu kusoo dhammaaday xagga sayrkiisa iyo socodkiisu ila nabiyi sala la alay sl nabiga wahuwa xaalo uu raakicu rukuucsan yahay isagu wahuwa xaalo abu bakrata wahuwa xaalo nebigu calayhi salaatu wasalaam raakicu rukuucsan yahay farakaca wuu rukucay abubakrata ayaa rukucee hore nabiga loo celinaya alay slat slam qabla an yasila intaanu soo gaadhin ila safi ha safka intaanu soo gaadhin muu soo rukucay markuu arkay rasuulka rukucsan alayh salatu salaam faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ku yihi zaadaka allahu ilaahay ha kuu kordhiyo xirsan dadaale waa dadaalaysaa ilaahay dadaalka ha kuu kordhiye walaa tacud ha ku noqon arrinkaasi walaa tacud ha ku noqon rawahu lbukhaariy wazaada abu daawuud wuxuu kordhiyey fiihi xadiiskan fa rakaca wuu soo rukucay saxaabigana duuna safi safka sokaday intaanuu safka soo gaadhin duuna safi qabla an yasil uma mashaa wuu soo socday ila safi safku wuu soo socday isagoo xaaladee ku sugan wa huwa raakicun isagoo rukucsan buu soo soconayay haddana xadiiskan waxaa laga qaadanaya qofkii safka inaanu horta salaada ku degdegin muhiimadda xadiiska sheekhu usoo qaatay waxa weeye waxaa la dhaha cajalada inuu iska ilaaliyo oo deg degaasa ka gaadhsiidaasa waxay keensatay inuu halkaa kusoo rukuuco saa waa lagu fasiray saa awgeed baa markaa sheekh albani oo kale raximah llah xadiiskan markuu fasiraya wuxuu yihi walaa tacud taxtamil halaaثata macaani waxaa ka suurtagala saddex macna ka suurta suurtagala ah. wey saddexda arrimooda ka dhacay horta maxay noqon karaan mid waa alcajala wasurca deg degaa uu sameeyey midna waa maxay rukuucuhu duuna asaf wa hal salaatuhu baatila am saxiixa salaaddiisaasi may ansaxday mise may ansixin saddexdaa arrimood markay meesha yaallaan walaa tacud ha ku noqon ay alcajala deg dega ha ku noqonine idinkoo salaada dega yimaada waa ka nebig uri ala sla sl axaadiista kale ya wacalaykum alsakiina walwaqaar famaa adragtum fasalluu wamaa faatakum faatimu bu nabig ala sl wixii aad soo gaadhaana tukada wixii kalena dhamaystira ya markaa deg ku noqoni deg ku noqoni markaa haddii haddii lagu fasiro dee shaqo kuma laha soo rukuucin kmu kamuu diidin rasuulka alay slat slam ee waxay ka dhigan tahay way kuu banaantay inaad ka soo rukuucdo halkaase laakiin deg marka aad sameynaysa iska ilaali lakin halkaa intaad kasoo rukuucdo waad soo socon karto waa ixtimaal sidaana culimo badan baa ku tagtay salafkii qaarkood baa laga hayaa iyo saxaabadiiba qaarkood inay halkaa kasoo rukuuci jireen marka xoogaa usoo jiraan safka oo intaa yarna soo socon jiray lakin dee meel dhow oo safkii uu kusoo gaari karayo intaana waxa wey rukuucdii kaa hortoosiinuun walaa tacud waxaa kaloo ixtimaasha alixtimaal athani ay laa tacud alrukuuc duna saf ha ku noqon rukuucdaas hor arrinta saddexaad waxa wey laa tucid ha soo celin laa tucid ay laa tucidi salaa faqad saxad salaatuka salaadaadaasi way way ansaxday sheekhu isagu wuxuu aada u rajaxay inay arrintu tahay waxa weeyaan degdeg degdeg deg un iska ilaali dabeetana adiladan u in dadka halkaa laga soo rukuuci jira waaya xadiiska waxaa laga qaadanaya markaa almuhim qofkii salaada inaan usoo degdegin oo adilada kala fasiraysa degdegaasi salaadda degdegeedu maaha macneedu inaan usoo diyaargaroobin aanu salaadda hor u gaadho waqtigeede laakiin wuxuu arkayba salaadiioo lagu jiro dadku waa kuwa qaarkood markaa shanqadha kabaha iyo caynka rasuulku markuu maqlay alayh salatu slam xadiiska aynu sheegayna buu sheegay wuxuu maqlay asu codad iyo qayle iyo kaba la tuuriy wax saas oo ah oo dee ka gaadha dabeetana markaa waxaad salaada soo gaadh salaada yimaada buuleeyay salaadda idinkoo degan oo xasiloon wixii aad soo gaadhaan tukada wixi dhaafana qalaaya bu nabig ala sla slam uu diiday markaa degdegaas degdegaasna dadka wuu ku fara badanya imika weliba qaarkood baa hadal raacay waxay dhahay in allaha maca saabiriin imaamkii rukuucsan buu soo gaarhaya muxuu soo odhanayaa ya kabihiina halkaasuu qaw kaga soo siiyey waanu soo digdigleeyey waxaanu raaciyey in allaha maca saabiriin waana sugu arayaa imaamahu ilahay kuwaasa unu jeceliyay marka hadalkaasina waa qalad in allah macsabir waa hadal sax ahe eh, lakin de halka la dhigay ba qalada wey ya haddiiba qofkii markaa ay dhacdo inuu soo rukuucay safka shishadiisa meel dhow dhow safka oo uu intuu allahu akbar yihi saa ku xidhay imaamkiina uu kusoo gaadhay salaadiisaasi way ansaxaysaa sida daahirka wallahu aclam waloba markaa culimo badan ha yidhahdaan safka ayaan laga soo gaadhin haddaad tirahdaan waxaan qaatay qawlka odhanaya yaan halkaa laga soo xidhanna xadiiska saasaan ku qaadaynaa meel adag baad haysataa muqalid ma tiide daliil baad ayaad haysataa وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكرة maalintii طاaif la furanayey dadkii kasoo baxay u ahaa marka baashan ceelka lagu xidhe lagu soo qaado ayuu isku soo dubo abi bakr taasaa lagu bixiyey magaciisu nufay بن xaris ba waa saxaabiga wariyay xadiiska caanka ahaa ida altaqa lmuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar can abi bakrta radi allahu anhu anahu intaha cugsanoo ila nabiyi sala la alay slm wahuwa raakicu lfarakaca rukucay wahuwa xaalo nabigu raakicu rukucsanyahi waawdaasi waa waawgii xaalka jumladaasi waa jumla xaaliya marka xaalo nabigu uu rukuuc ku sugan yahi ilaan hadduu rasuulku taagnaan lahaa muusan usoo muu soo sabeeyeen farakacu rukucay qabla an yasila intaanu soo gaadhay ila saf faqala wuxu lahu nabiyu sala allahu alay waslam zaadaka allahu xirsan walaa tacuud haku noqon ha ku noqon deg degaas ee si degan u kaalay walow aad safka markaad kusoo dhawaato rukuucdiiba rawa buhaari zaada abu daud wuxuu ku ziyaadiyey fiihi intaa bukhaari wuxuu ku koriyey farakaca uu soo rukcay duuna saf uma masha ila saf macnaha marka hore uu duuduubay qabla an yasila ila saf oo laga fahmay de inuu soo socday ayuu sii cadeeyey wuxu uhi uma masha ila saf wa can waabisata bn macbad radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm ra-a u arkay rajulan nin yusalli tukanay khalfa safi safka gadaashiisa waxda u keligii faamara wuxuu amray an yuciida sala salaada inuu soo celiyo rawahu axmed wa abu dawuud watirmidiy waxasana wa sax ibn xibbaan wa can dal laa salaata limunfaridi limunfaridin khalfa saf salaad ma laha qofka safka gadaashiisa ku tukada limunfarid mid keligii tukanaya khalfa safi safka gadaashiisa safkii kale ee dadku ay ku xidhnaayeen marka labadan xadiisna waxay tilmaamayaan qofka salaad tukanaya jamaca laakiin keligii saf noqday inaanay wax ka jirin salaadiisaas ee uu salaaddaa soo celinayo hadduu keligiisaa ku dhamaysto salaadda wasaare dabraani wuxuu korriyey min xadiisi waabisa alaa dakhalta macahum maad la geshidoo safka intaad meel yar ka egeegato aada halkaa geshid aw ijtararta amba aad soo jiidatid rajulan qof nin aad soo jiidatid si uu safka kuula galo adiga kuwaa kaa horeeya mid maad soo jiidatid markaa mar kasta saddexda xadiis marka isku geeyo qadiyadaasi ina culustaba laga qaadanaya qofkii inuu keligii ha saf iska noqdo waayo safka xikmadii laga lahaa meesha ka baxdayba waxaa lagu qaadaya markaa culimada horta xadiiskan dambe waa daciif alaa dakhalta macahum intaa hore in qofkii uu ku dadaalo inuu meel ka egto safka intuu meel ka heli karayo safka horta waa inuu keligii aanu meel istaagine dadkaa uu yar durkistuu gala intaana waa loo baneeyey aw ishtarata rajulana waa daciif intaa isku gey xadiiskaas waa daciif bay culimadu yihahde waa markaa shiidashadaana waxaa ka dhalan karaa dhibaato ya dhaqdhaqaaq badan baa ka dhalanaya qofki inuu soo dhaqaaqo haddana waxyaalahaasa ka dhalan kara waxaa kalaa ka dhalan kara dadka waxaa lagayaba inaanay wada fahamsanayno waa ninkani maxaa u kugu bilaabay adigoo salaad ku jira ninkan kula dagaalamaya waa maxay inu siraa qof ya dhici karta taas oo jiidashadana iska ilaalinaya hadday hadaba meel waayo uu ka galo safkii hore cid kaloo u timaadana uu waayo maxay noqonaysaa laa yukalifu llahu nafsan sidiisaas ku tukanaya safkiisaasina u ansaxaya bul marka markaa maxaa lagu qaadayaa laa salaata limunfaridi khalfa saf ay biikhtiyaarihi weyaan markuu isagu ikhtiyaarka leeyahay de lakin haddii wax kaleba u suurtagal waynu keligii halkaa ku tukada mooyaane dee way ansaxaysaa salaadiisaasi safkiisaasina u ansaxaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxu إذا سمعتم haddaad maqشhaan الإقاamةa haddaad aqiimka maqشhaan famshuu ilى الصلاati salaada u socda وعalaykum korkiina iyadoo hatee السakiinaة والوqاar sakiina iyo wqaar walaa tusricu ha degdegina fama adraktum wixi ad gaadhaan fasaluu tukada wamaa faatakum wixid ilaafana faatimu lama sir mutafaq aleyh lafd الbخaariي marka waa xadiskaynu sheegaynay إdaa samictum الإqاama maxaa ku baxay de haddaad aadaanka maqasho aadaanka weli lama aqiimin salaadii marka marka salaada la aqiimo qofkii inta badan ka gaadhis ohanaya sakiina walwaqaarna culimadu waxay leeyihin waa isku mid say u badan yihiin qaarkoodna way kala duweenoo xagga hay-adda iyo xagga xarakaadka iyo bay ku kala saarsaareen qola waxay dhahay asakiina waa xagga qofka xarakaadkiisi oo inaanu kolba shanqadha badan iyo dhaqdhaqaaqan iyo si aanu sameyn iyo tallaabadiisa de qof markuu soconayo qof iska yar waalwaalanoo kale an kolba daymoonayaan waqaarkuna waa qof mas-uuliyad ka muuqato saa daymadaa iyo waxaa iska ilaalinaya sidaa cagsigeedana waa la sheegay marka macnuhu u istagaya wuxuu noqonayaa adigoo hay qaabka ad u socoto iyo hadda tallaabadaba aad dadeji sidee qof dee markuu halkaa maraya qofka fudud iyo qofka degane kala mas-uuliyadda kala garanaya dhinaca kale shaggii socodkii markaa masaajidka soo gasha shaqadha iyo waxyaalaha samaynteedana iska ilaalibaya walaa tusricu hana degdegina waa xadiiskii doo nabigu inuu maqlay alayh salatu slam dad san sameynaya marka hore shanqadhiga maqlay ha degdegina salaadii kole waxaad sadaya wax ku dhaafin wixii aad soo gaadho tuko wixii ka ku dhaafana waad dhamaystiraysaa ajarkiina waad helaysaa walow qofkii dee soo gaadhay dhamayska ajarkii ilaa ajar noqonayna wacan abi ubay bn kacab qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay rajuli salaada qofku maca rajuli salaatu rajuli salaada ninku maca rajuli ninka kale uu la tukada waxay ka fadli badan tahay aska bimacnaa afdal min salaatihi waxdaw salaada uu keligii tukanay way ka fadli badan tahay wa salaatuhu salaad salaadiisi ay salaatu rajuli maca rajuleyn laba ninuu la tukadaana askaa ay afdalo waxay ka fadli badan tahay min salaatihi maca rajuli salaada maca rajuli hee nin keliya uu la tukado wamaa kaana akara wax kastoo ahaaday mid tira badan fa huwa axabu ila llahi xagga alle ayaa looga jacayl badan yahay caza wajal sala allahu alayh waslam idin qore kutubta qaarkood nuska qaarkood soo maha waa xagga qoraalka dabcadda dabcadda qaadeen rawaahu abu dawuud wالnasaa-iy wa saxiib ibn xibaan xadiiskana waxaa laga qaad uu sheeg sii cadaynaya fadliga salaada shamca ay leedahay in qofku hal qof ay wada tukadaan iyo inuu keligee tukado halkaa qof waa ajar saddex way kasii badantay tiradu markaasay sii badato halkaa maxaa laga qaadanaya masaajidba masaajidku kasii jamac badan yahay inuu kasii fadli badan yahay si guud laakiin haddii dadka dee masaajidkaa ku tukanaya iyo dadka masaajidkaa ku tukanaya ay matalan kuwa masaajidkaa ku tukanaya sunaha dabaqi ogyihiin masaajidka sunaha lagu dabaqi ogyahay iyo masaajidka sunaha aan lagu aada loogu dabaqaynin keebaa ajar badan culimadu ihahdeen ka sunaha lagu sii dabaqayo ka dadka ku tukanaya xagga khushuucda iyo cilmiga iyo waxa ay u dhow yihiin ayaa hadana dee sii kheyr badnaanaya xadiiska waxaa culimadu ay ka qaateen salaatuljamaaca inteebaa u yar ya aqalu jamc wa ithnaan salaada jamca marka la eego aljamaaca tancaqidu bithnain jamaacadu maxay ku guntamaysaa laba qof laba qof jamac bay noqon kara sheekh eh, eh, ibn cuthaymiin koley waynu arki doonaa xagga jumcaha jumcaha laakiin wuxu uhi saddex baa u yar saddex nin culimada qaarkoodna waxaabay yidhahdeen ba haddaad laba qof tihiin jamac eh, jumcaha midna wuu khudbadanaya midna wuu dhegeysanaya laakiin waxay culimad in badan tilmaameen in laba labana ay dhegeysanaya midna khudbadanaya oo markaa taa waynu gaari doonaa insha allah lakin waa sharax kamid ah. markastoo tirada ay sii badato markaa inuu ajarku sii badanaya waa laga qaadanaya halkaa maxaa kaloo laga qaadanaya xagga masaajidada bal arrin ku saabsan kala soo baxa masaajida waynu garanay taa waynu sheegnay jamca masaajidus u kale jamca badahi bay ukale ajir badahi waynu sheegnay haddii aanay asbaabo kala raacin oo dee haddii jamciisu badahi lakin bidcadu ku badan tahay ama ka tukinaya bidcoole u yahay amba uu faasiq yahay wax lamida waxaaso dham xataa imaamkii baa saameynaya xataa toddoba iyo labaatankan darajo culimadu waxay tilmaamayaan qofkii ku tukinaya waa ka qeyb qaadanaya masaajidku intuu kuu jiraa ka qeyb qaadanaya khushuucda dadku ay qofku khushuucay ka qayb qaadanaysa waxyaalo badan asbaabo badan baa jiri karaa bal masale kaloo aniga maskaxdeeda kusoo dhacday iminka oo xadiiska laga fahmayo waaqiceennana ku badan isku day haddaad doonto waynu iskhilaafnaa mushkilad malaha haye ya mawaacyada lagu tukan ha barak allah fik <laughs> sax mawlacayna lagu tukan haye taqliim wa insha allah barak allahu fikum labadaa nin bama kala fogin lakin kan si gaara ah isku sii waafaqnaayo maskaxda waa kusoo dhacay in dee masaajidadii inta masaajid uu dadka ku filan yahay inaan mid kale laga garabsanin waa ku culimadu istilmaamo lakin haddii jamcun lasii kala jabinayo meeshi masaajidka dadka uu ku filan yahay mid kalea laga dulisaya jamcun buu sii kala jabinayaa ma banaanaba marka mardida jamcina lagu xidhkan yahay kula mida garoomada lagu tukado salaadaha ciidda intu garoonkaasi dadka ku filaya meel keliya lagu wada tukan karaya waa inaan lasii kala jiro waayo jamaacadan xikmad baa looga jeeda xeel dheer waxaa kula mid a masaajida qaar baa waxay u baahan dadku waxay u baahan xiliyada kale aan jamca jumca ahayn lakin maalinta jumcaha maxaa loo baahan yahay in lasoo xidho miduu laiskugu yimaado waa in saas kale la sameeyo lakin de akhiru zamaankan dadkii waliba faqiih iska noqda ee masaajidadiina af soomaaliya khudbaddii halkan la isbacbaacinayo nin waliba halkan da siyaasadii inaad kaga hadlayaa oo intan hor joogto maaha dadka lagula hadlayaaba intuu t v soo hordhigo in badanoo dadka kamid i ayuu dad kaloo meesha joogaba halkaasuu madaxweynaha uga hajabaya lakin dadka wuxuu moodaya inu intan ukhudbadeynay ya de dabeetana haddii lagu ha waar headhe dee jamcanta halkan kale ma buuxsaminay ma aqbalayo haddana wuxuu leeyay muxuu madaxweynu diinta ugu xukumayo adu maxaad naftaada diinta ugu xukumay hadduu qofku meel kan u dhaga ka war xukunku ilaa shaksiyaddaadu ka bilaamaya ilan qofku hadduu diinta si qaldan u fahmo waa khatare imikana tan bay tan masaajida lahaa waa la dhisaayo hay-adaa laga soo qaata hay-adahan carabtaa soo bixinay dadka carabta dee ilahay ugu dhawaanaya iyaga laftigooda marka qaarkood si qaldan bay usoo bixinayaan de masaajid weyn meel looga baahnaa ayay odhanayaan masaajid ka yar baanu bixinaynaa tan bay halkana ka dhisaya halkana u ka dhisaya halkan meel miyo tuulooyin xaggan ku yaalla isku dhow dhow ayaan beri tagnay oo masaajid baa ka dhisan reer kastoo meel yaallaba hadda qoys yaroo keliya meel yaallaba masaajid buu ka dhisan isaga wuxuu doonaya inuu kasocodsiiyo mashruucaasi oo ay kharashna uu kuleeyahy dhinac dee khayr ba ku jiro masaajid dadkii loo dhisay laakiin masaajid aanay ciidiba ku tukanayn ka warran meelaha qaarkood way xidhmeen waxaan galay masajidka inta baabay dabeetna markii daba xawaalaa lagu daray qaar koodna dameer baa galay albaabkii furan dabeetana dameerkii albaabkii baa kusoo noqday halkii ba ku dhintay halkii inaanay ka dhacday taasi dameerkii baa wala berdu baa waqtigiisi lagu tegay <laughs> de markaa uje ninkaasi ajarkii ninkaasi uu la soo baxay ilan qof baa waqfi ilaahay dartii la soo baxay waqfiga meel ku haboon in lagu intifacsana soo maha ha waqtiga waqtiga ku haboona iyo sida ku haboonad waa la sameeya taasi waa qadiyada aad iyo aad umuhiima oo nidaamkaa dowladda ilaaliso nebi maxamed alayh salatu salaam kuma odhanin saxaabadiisa nin walaba masaajid meel ka samayso qadiyadii mawlacana aynu soo noqono horta mawlac iyo masaajid maxaa farqa udhexeeya dee idinkaaba marka horeba yidhi mawlac baa la dhahda masaajid lama idhahdo kala duwany soo ma mar haddaan aanu lahayn shantii wakti iyo sidii lagu tukanayay imaam iyo muadin iyo aanu lahayn ee waktiyada qaarkood dee la iskaga shaahaynay o kabaa lagu baalishay si aynu aragni qaarkood laakiin haddaad aragtaan dad ku tukanaya mawlca waxba u diidina waaqican lagu jiro e ma qofka daalibcilmigaad fahmaysa ad wuxu sheegi karayso mise dadkaa guude kale maaha macneedu mawlaca ha lagu tukado laakiin sababtu maxay tahay waxaynu isbarbardhigaynaa maslaxa iyo iyo mafsad jamcii inuu waajib yahay iyo inuu suno yahay baba heer kala gaadhay soo maha halka la taagayay matalan shardina salaadii u laakiin ninkani hadduu salaadiiba ka tegi lahaa soo kama sii daro mar haddaad aragto dadkaa suuqee miharadaha loo degdeg deg halkaa iskaga yar tukanaya ya mar hadday faralkii iska rideen ya ood aragtay inay faralkii tukanayaan ilaahay ku mahadi waayo inta salaaddii ka tegaysaaba ayaa ha ayaa ciidda ka badantay markaa markay taariku salaad ku noqonayso iyo nin gurigiisii ku tukanaya ama nin mawlac ku tukanayo jamca ku tukanaya ama qaar meheradahooda masaajidda ka hor sameeyo buuxsamo meelaha qaarkood ya waad ku farxaysaaba iska daa dhinaca marka laga eego hadda waynu fahamnay soo ma maaynu isbarbarrigne ah, fiqiga diinta lagu sheegaya laba saasu ilan laba laba arrimood ba ku gudboonaya wacan umi waraqata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam amaraha wuxuu amray anta uma inay tukiso ahla daarihaa cidda gurigeeda joogta rawahu abu dawud wasaxi bnu khusaymata xasanahu lalbani umu waraqa oo saxaabiyad ahayd xadiiska waxaa laga qaadanayaa culimada qaar ba horta waxay u daliishadeen inay gabadhu tukin jirto tukin karto ragga gaar ahaan ahlu daariha oo caruurtii iyo inamadii yaraa ah iyo ciddii gurigeeda joogtay addoonkeedii waxaas inay tukan karto taa laakiin waxaa lagaga jawaabay iyagu ahla daariha bay ka daliishadeen ahla daariha anta uma ahla daariha waxaa lagaga jawaabay ahla daariha maxay noqon karaan a dee dumarkii iyo caruurtii yaryarayd iyo kuwaasay noqon karaan marka waxaa laga qaadanaya inay dumarku dumarka tukin karaan waa laga qaatay xadiiska taasaa laga qaadanaya imaamada dumarka iyagu laftigooda in la eegayo say iyagu laftigooda ukala eeg eegayaan say ugu sii kala wanaagsan yihiin xagga qur-aanka iyo aqoontii kale in dumarka loo eegayo oo dumarku dumar da tukun karaysa laakiin sida raggay ka dhex waxay istaagaysaa halkaa mixraabka de ku yaalo kala macna xagga hore istaagaysa mise bartanka istaagaysa culimada axaadiista guud daliishaday salluu kamaa ra-aytumuuni usallii buu nabigu yuri alay marka waxay dhahen mar hadday dumar un tahay saasay samayaysa lakin waa la soo wariyay caaisha iyo inaanu ka dhex bixi jirin ay dumarku dhex istaagayeen markaa safkaa dumarku bay dhex istaagaysa haddiise ay ka horeysana waa qiil weeye weliba daliilka u dhow isna isaga laftiisa ana nabiya sala allahu alay slam amraha wuxuu amray um waraqa anta uma ahla daariha inay tukiso wa can anas radi allahu canhu ana nabiya sala llah ala sl nebigu markaa weliba muadinna muadinna wuu eedaami jiray bay waxaan ka dhalanaysaa l muadinkaasi dee inuu masaajidka tegi jiray wa can anas radi anhu canhu ana nabiya sala llah ala sl nabigu istakhlafa ibna ummi maktuum istakhlafa wuxuu madiine kaga teguu madax uga dhigay istakhlafa wuxuu khaliif ka dhigay ibna ummi maktuum iyo umu naasa si uu dadka u tukiyo wa huwa acma isagoo inoola rawaahu axmed wa abu daawuud wa naxwi xadiiskan ka kale ibnu xibaan can caaisha radi marka xadiiskana waxaa laga qaadanayaa ana imaamata alacmaa tasix indhoolihii inuu imaam noqon karo ibn um maktuum muxuu aha acmaa bu ahaa soo ma ahayn waa saxaabiga ay kusoo degtay cabasa watawalla an jaahu waana mu-adinka rasuulka rasuulka alay sala slam markuu magaalada madiine ka baxo salaadana qofbuu dadka sii tuka odhan jiro muu saas kuma dayn jirin madaxnimadana qofbuu kaga sii tegi jiray marka ibnu uma mactuum mar hadduu dadkii tuk yidhi waxay daliilu tahay inay inuu qof indhoolo ahi haddii shuruuddii laga helay imaamnimada iyo wixii o dhan laga helay culimada qaar diida baa jiro de xagga tahaarada iyo waxaasay eegeen taama warba markaa wax caddaynaya ma jirto taa wax caddaynaya ma jirto ana nabiya sala la ala slm istaklafa ibna ummi maktuumin iyo um nnaas isagoo dadka tukinaya wahuwa acmaa rawahu axmed wa abu dawud wanaxwu ibn xibaan can caishata dal wa can ibni cumar radia allahu can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayه wasalam salluu ku tukada calaa man qaala laa ilaaha ila اllah qofka laa ilaaha ila llah ihahda ku tukada wasalluu ku daba tukada khalfa man qaala qofka idhaahda laa ilaaha ila اllahna ku daba tukada rawahu darquniyu biisnaadin daciif xadiiskana sheekh albaanna waa daciifiyey macnihiisu waa sax laakiin laa ilaaha illa la mar hadduu qofku ku dhawaaqay oo aynaan wuxuu ku burinaya la haynin eg laa ilaha illa hadduu ku dhawaaqay oo gaalnimo uu la imanaya haddana dee taasi way caddahay lakin qofka laa ilaha illa la yidhi faasiq ba ha noqdee salaada waa waa lagu tukanaya waana lagu daba tukanaya gaar ahaan marka isagu imaamkii raatibka ha oo kale salluu calaa man ku tukada oo salaatu ljanaasa weeye calaa man qaala laa ilaha ila اllah wasaluu khalfa man qaala laa ilaha illa an ku daba tukada wacan cali qadiyadda qeyd lagu tukanayo janaasadayn ku arki doonta wacan cali radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alay sl nebigu wuxuu yihi idaa ataa axadukum asalaa midkiin yimaado salaada walimaamu imaamkiina calaa xaalin xaaladuu ku jiro walimaamu xaale imaamkiina calaa xaalin xaaladuna ku suganyay min rukuucin wa sujuudin wa qiyaamin wagayri dalik falyasnac ha sameeyo kamaa yasnacu limaam imaamku si sameynayo rawahu tirmidi biisnaadin daciif xadiisku waa daciif bay culimadu yihah laakiin macnihiisu waa saxisnaa oo waxa weeyaan dad baa waxay sameeyaan imaamkii way dul istaagaan ya isagoo sujuudsan bay imanayaan waxay doonaya ilaa intuu kasoo dhabaanaya sujuudda way dul taagnaanaya waa qalad ee maxaad samaynaysaa haddaad sujuud kaga soo beegato sujuudda kula sujuud haddaan isagoo rukuucsan haddaan isagoo taagan haddaan isagoo kasoo kasoo toosa ee waxaa la isweydiinayaa un halkeebaa la tirsanayaa halkeebaanse dee aan la tirsanayn marka idaa adraka aلrukuuع ida adraka alimaama wahuwa raakicun walow yasiiran ha wuu tirsanayaa dee sida saxiixa imaamkii haba kusoo gaaro isagoo labada jilib qabsaday markaa un inuu imaamkiiba hadduu danaa ka toosay laakiin halkaa iska ilaali halkaa khatar weyn baa dadka ku dhacda dadka weliba dadka imika tukiya microfonka ila egtaan kasoo toosida bimacnaa samc allahu limaxamid goor ma idhahdaan markay istaagaan bay idhahdaan oo de waa kii qaladaadka ku jira inu soo sheegna rukuucda marka lagu rabiyo samica allahu liman xamida wuxuu odhanayaa markuu microfonka soo gaadho mar horu markaa kasoo toosay wey mid baa laga yaabaa isagoo aan weli samic allahu liman xamid odhan lakin kasoo toosay inuu weydaarto dad badan oo dadka kasoo gaadha rukuucda ka mid a ah. markaa kamaad soo gaadhin imaamku waa inuu rukuucsan yahay walow markaa deg baa uga soo tooso marka saa u gaadhe markaad saajil baa uqabsateed furasatayba hab soo boode waa inaad rukuuc isku soo gaadhaan haddii laakiin isagoo samica allahu liman xamida yuu odhan be soo baxay aad soo gaadho maad soo gaadhine salaada la xidha laakiin rukuucda kusoo celiya ragcadda kusoo celiya qadiyadaasina aad bay muhiimta siduu qofku samaynaya la sameynayaayo la dul istaagi maayo salaadaas sunuhuna waa saas in lala galo salaadaas qofkaa salaada dul istaagina qalad buu ku jiraa walow dee markaa salaaddiisuba hadhow ha ansaxda meeshuu ka xidhabee ajarna wuu helayaa la soco ajarkiiyo waa kala gaar iyo idraagu haddaad ka soo gaadhin laba sujuudood iyo atixiyaad aan ku tirsanaynba ajarkii sujuudahana waad helaysaa salaadayaad lahaanib waxa waa la iska dhici karta culimada in sujuudda aad dul taagnantayba tii lagugu dambi dhaafaya noqoto mar baad ka haysa ya shaydaankaa dee salaada iska ilaaliye haddaad dul istaagtaba ilaa shaydaanki aad shabahdaa wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq